bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى wlaqad bayna نucaym bnu xamadi raximh اllah taعaalى ana kalaam الrb laysa bkhalqin وأna alcaraba laa tacrifu اlxaya min almayiti إla bاlficli faman kana lahu ficlu fahuwa xayu wman lam yakun lahu ficlu fahuwa mayitu وأna afcaala اlcibaadi makhluuqaة qaala abu cabdillaahi imaamu اlbukhaari wuxuu yidhi waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaam abi cabdillaahi اlbukhaariyi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi walaqad bayana wuxuu caddeeyey nucaym bnu xamaadin nucaym bnu xamaad raximahu llahu tacaala nucaym waa sheekhii bukhaari wa bukhaari sheekhiisa wa saxiixa ugama wariyo laakiin meelaha kale uga wariyaa saxiixa <clears throat> tacliiq ahaan iyo wax saasoo kale uga soo saaray <clears throat> xagga ixtijaajka oo riwaayada xifdigeeda iyo waxbaa ku jiro xagga xifdiga laakiin sidiisa waa imaam xagga eh, xagga caqiidada iyo diinta iyo imaamadiisu marka aaday u xeel dheer tahay <clears throat> oo waxaa ku filan de imaamo ugu filan bukhaari inuu sheekh u yahay taasaa ugu filanba imaamo wuxuu yidhi marka walaqad bayana nucaym bnu xamaadin raximahu llahu tacaala wuxuu caddeeyey ana kalaama rabbi rabbi hadalkiisa laysa bikhalqin makhluuq inuunan ahayn yacnii ilaahay hadalkiisu waa sifo ilaahay leeyahay waay makhluuq sida bani aadamka la abuuray oo kale ma aha wa ana alcaraba carabtuna laa tacrifu ma taqaano alxaya waxa nool min almeyiti meydka ma taqaano ilaa bilficli bay uga taqaanaa un waxaan waa waa meyd iyo maya waa nool yihiin maxay ku kala saaraan ficil wixii ficil lehna waa nool yihiin wixii aan ficil lahaynna wax noolada ma aha ayib dhagaxaasi wax ficila male ma noola marka bani aadamka iyo xayawaanka iyo xayaataa ku jirta waa dhaqdhaqaaqayaan ficil bay leeyihiin ayib cibaaradan ayaana ka fiican cibaarada uu isticmaalay inkastooy labada cibaaro isku mid yihiin cibaaradan baa ka fiican midda cuhmaan bnu saciid addaarimi uu isticmaalay oo isaga wuxuu leeyahay wax nool iyo wax dhintay lama kala garanaayo mana la kala saaro ilaa waxaa lagu kala saaraa bilxarakati dhaqdhaqaaqa xoogaa marka xarakadii hadhow waxay leeyihiin ilaahay xarako miyuu sheegtay xarako maa ilaahay loo nisbaynaa nusuulku waa xarako waxay kula gelayaan marka ereygaas mujmalka inay hadba meeshay rabaan la aadaan taas marka waa laga fiican yahay in la isticmaalo iyadoo cibaaradiisu aysan qalad ahayn maxaa yeelay ujeedku tanuu ka wadaa xarako iyo ficil wax isku dhow dhow un waay laakiin cibaarada mar walba warka ka imaan karo in laga tagaa ka fiican oo la aado wax war a midousan ku jirin walidaalika hadda haddii la yidhaaha wax nool iyo wax dhintay farqiga u dhaxeeyaa waa ficilka ilaahay marka in lagu haddii la yidhaha ficil ma leh rabbi subxaanahu wa tacaala oo sifaadka ficliga oo dhan la inkiro hadda meeshaa waxaa ka imaanaya in loo ekeysiinayo amwaad lagu shabahayo nacam marka haddee ilaahay ficil buu leeyahay meyd ma shabahayo say ku shabaha wax nool oo makhluuqa ah buusanba shabahaynin wax dhintay muu shabaha oo waxa nool kasii naaqisan marka la fiiriyo xagga xayaatada iyo waxyaabahaas marka wuxuu leeyahay walaqad bayana nucaym bnu xamaadin raximahu اllahu tacaala ana kalaama rabbi laysa bikhalqin inuunan ahayn wa ana alcaraba carabtu laa tacrifu alxaya min almayiti waxa nool wax dhintay ka garan mayso ilaa bilficli unbay uga garanaysaa ficilka faman kaana lahu ficlun qofkii wixii ficil leh fa huwa xayun waa nool yahay waman lam yakun lahu ficlun waxaan ficil lahaynna fa huwa meyitun waa wax dhintay ayb marka haddii ilaahay ficil male la dhaho yaa lagu shabaha amwaad iyo wax dhintay saasna sax ma aha ayb marka ilaahay wuxuu leeyahay ficil isaga ikhtiyaarkiisa uu ku sameeyo oo markii uu doono isagu uu samaynayo sifaadka ficliga waa ka soo hadalnay ayb wa ana afcaala alcibaadi addoommada afcaashooduna makhluuqatun weeyaan mid la abuuray adiga maadaama aada makhluuq tahay sifadaaduna waa makhluuq ayb faduyiqa calayhi waa la ciriiriyey xataa madaa ilaa uu aaday lisabiilihi jidkiisii uu aaday yani nucaym waa la dhibay ou ka wada waa la ciriiriyey macnaha waa la dhibay dhibka la dhibayna de wuxuu ahaa in la xabisay la dilay oo haddana la yidhi laguma tukan karo oo sidii gaal oo kale loola dhaqmaa de waana sheekhu lbukhaari ogow imaamu lmuslimiin bukhaari sheekhiisii waa ayib marka qofku dulmiga marka meesha u gaaraad fahmaysaan dadka qaar ayaana waxay ka dhigtaan eh, xarigga iyo ama dilka iyo dadka qaar ayaa dilka iyo xarigga waxay ka dhigtaan baatil iyo xaq ayay hadba midkay doonaan ka kaga rumeeyaan saasna sax ma aha qofkaani xaqna waa lagu xabisi karaa waa lagu dili karaa baatilna waa lagu xabisi karaa waa lagu dili karaa xaqa iyo baatilka in diinta laga feeriyo maxaa xaqa maxaa baatila diintaa laga feerinaya ee hebel waa la dilay ama hebel waa la xiray ma noqonayso inuu ama baatil ku taagan yahay ama inuu xaq ku taagan yahay ma noqonayso xaqa iyo baatilka waa qur-aanka iyo sunnada in laga feeriyo ayb faduyiqa calayhi waa lagu ciriiriyey buu yidhi markaa xataa madaa ilaa uu aaday lisabiilihi jidkiisii yani ilaa uu dhintay waay watawajaca ahlulcilmi ahlucilmiga way u xanuunsadeen limaa nasala bihi wixii ku dhacay wixii ku degay musiibada markaa ku dhacday sheekha nucaym ibnu xamaad dadkii ahlucilmiga ahaa way u xanuunsadeen oo aad bay uga xanuunsadeen wa fi itifaaqi almuslimiina muslimiinta ijmaacooda iyo itifaaqooda daliilun baa ku sugan daliil calaa ana nucayma nucaym iyo waman naxaa naxwahu dhinaciisa dadkii u yacnii aaday oo xaggiisa yacnii e, aaday laysa bimufaariqin inuunan ahayn qof yacnii faaruqaayo ama faaruqay jamaacadii walaa mubtadicin mubtadic inuunan ahayn ayaa adiladu keenaysa iyo itifaaqa bal ilbidcu bidcada wاlra-iisu biاljahli iyo midka jahliga madaxda ku ah bigayrihim kayrkood buu owlaa ku habboon yahay markaa nucaym markii sidaada la yeelay xaq buu isagu sheegay waa la dilay waa ku dhintay muslimiinta itifaaqoodana wuxuu daliil daliil baa ku sugan buu yidhi inuu xaq ku taagnaa sheekha nucaym ibnu xamaad yowma naxaa naxwahu ayib inuunan ahayn qof jamaacadii faaruqay mubtadicna uunan ahayn id markaa wuxuu yidhi bal ilbidacu <coughs> bal ilbidcu yacni albidcatu waalra'iisu biljahli iyo jahliga midka ku ah ra-iiska bikayrihim iyaga keyrkood buu owlaa ku habboon yahay id cille e maxaa yeelay yuftuuna bilaaraa'i aaraa' bay ku fadwoonayaan aaraa'dii almukhtalifati iskhilaafaysay maa lam ya'dan bihi illaahu wuxuusan ilaahay idmin yacnii iyaga qeyrkood bay bidcadu ku habboon tahay oo sababtoo ah eeaaraa' mukhtalifa ah bay iyagu ku fadwoodaan oo aayad iyo xadiid kuma fadwoodaan waxaan alla diin ka yeelin bay ka diin dhigtaan mar walba marka qofka ka diin dhigto waxaan ilaahayba u dirin oon rasuulkii xaggiisa ka imaanin qofkii ka diin dhigto meel cidlaa unbuu taagan yahay waxaad arkaysaa mar walba dadkii waxaa la leeyahay waxaas waa waajib waxaas waa sunno waxaas waa amar haddana maca dalika aleh rasuul midna ma amrin hadda maalmahan aan ku jirno oo kale waxaa calankiisu ou babanaa ciiddan la yidhaahdo ixtifaalka nebiga mawlidkiisa sala allahu calayhi wasalam markaasaa waxaa la leeyahay nebiga mawlidkiisa in daliil loo raadiyaba qalad waaye waana waajibaa la leeyahay war annagu waajib yaana baraaya aan rasuulka ahayn sala allahu calayhi wasalam waajibka waajib aan rasuulka ka imaanin muxuu yahay sidiisa waxaa la leeyahay waa waajib haddana waxaa la leeyahay markaasi daliil uma baahna ee eh, hadduu waajib yahay suusan daliil ugu baahnaynna dadka nin walba ra'yigiisa hadduu socdo waa khatar soo maaha ayb shayga aada leedahay waa waajib waa lagu weydiinayaa aayaddiisii keen xadiidkiisii keen haddaad wax dhoodhoobtana marka dee niqaash waa laga furi karaa oo waxaa la dhihi karaa markaasi aayaddan aada keentay wax muslimoo sidaada u fahmay keen haddii lagu dhaho waa weli xujo unbaa lagugu haystaa ayb xadiidku hadduu yahay xadiid ama daciifa waa lagu waa lagu weydiin karaa sixadiisa adaa lagaa rabaa meesha keenay oo xukunka ka raadinayo ayb calaa kullin muhiimku waxay tahay qofka hadduu ra'yi ku socdo aaraa'du waa mukhtalifa wax macnaa weyn ma laha ayb allana waa ka dhahaya am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi اllah ayb qaala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni rufayc ayb qaala xadaanaa shadaad bnu macqilin qaala qaala cabdullaahi waa cabdullahi bnu mascuud ina hada alqur'aana qur'aankan aladii bayna dahraykum dhexdiina ahaaday yuushiku waxaa dhow an yunzaca minkum in laydinka siibtoo laydinka qaato qultu waxaan idhi yaa cabdاllahi ibna mascuud kayfa yunzacu minaa seenna looga siibanayaa waqad ahbatahu allaahu iyadoo alla uu ku sugay fii quluubina quluubteenna waahbatnaahu annaguna aan ku sugnay fii masaaxifinaa masaaxifteenna qaala wuxuu yidhi yusraa waa lagu soo guuraynayaa fii leylatin habeen fayunzacu maa fi lquluubi quluubta waxa ku jira waa la siibayaa wayudhabu bima fi lmasaaxifi kutubaha masaaxifta waxa ku qoranna waa lala tegayaa huma talaa wuxuu aqriyey walain shi'naa lanadhabanna biladii awxaynaa ilayka haddaan doonno wixii aan kuu waxyoonnay waa qaadanaynaa oo waa la tegaynaa qaala xadaثna alxumaydiyu wahuwa abu bakrin cabdullahi bn الzubayr qala xadaثna sufyaan qala xadaثna cabdاlcaزiiz bihada qala sufyaanu huma laa tajidu laka bihi calayna wakiila ay laa tajidu ma helaysid axadan axad yatawakalu laka adiga kuu yacnii aada isugu hallaynayso oo ku kaaga wakiil noqonayo anlaa nadhaba bihi inaan inaanan la tegin in innaga aanan la tegin axad adiga taasi kaaga damaanad noqonayo ma jiraayo yacnii qof arrintaa celin kara male waa haddaan doonno marka waxa qur-aanka qalbiga qofka uga jirana waa qaadanaynaa kan masaaxifta ku qoranna waa la tirtirayaa waa marka ilaahay isagu uu doono waqtigaas waana waqtiga culimadu waxay yidhahdaan qur-aanka lagu dhaqmi waayo oo wax rabo ama yacni danaynaya marka la waayo ilaahay qur-aankiisa waa qaadanaya ayb adduunye markaa de qur-aan la-aan joogtaa say noqone marka ilaahan ka magan galnay qala وxadaثna ismaaعiilu wahuwa ibn abi uways qala xadaثanii maliku can hishaam bni curwata can abihi can cabdالlahi bni cmri can الnabiy sal ly slm qaal ina allaha laa yanzicu اlcilma ilaahay cilmiga ma qaadaayo oo ma siibayo intizaacan siibitaan yantazichu ou ka siibanayo min suduuri الnaas dadka laabahooda walaakin yanzicu alcilma cilmiga ayuu siibayaa biqabdi alculamaa'i culimada oofsashadeeda yacnii in culimadii markaa ay dhintaan la oofsado markii nin culamaa oo culimmadii ay la oofsadoy dhintaan dhintaan dhintaan hadba la waayo hadba la waayo cilmiga waa sii yaraanayaa xataa idaa lam yubqi ilaa uunan reebin caaliman caalim markuunan reebin ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan madax diimeed juhaalan oo jaahiliina fa su waa la su'aalayaa fa aftow way jawaabayaan bigayri cilmin cilmi la-aan bay jawaabayaan fadalluu way dhumeen kuwaasi wa adalluu wayna dhumiyeen keyrkood iyaguna waa dhumeen dadkiina waa dhuminayaan markaas ayb marka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa dee in cilmigii la qaadaayo cilmigana qur-aanka fahamkiisa ugu horeeya marka cilmigii in la qaadayo see loo qaadaya dadka yaqaanaa tartiib tartiib loo oofsanaya marka walidaalika maalin walba cilmigu waa ka yeryahay intii hore walidalika nebigu wuxuu lehy sal ly slama laa ya'tii zamaanun ila waladii bacdahu sharu minhu zaman ma imaado ilaa kan ka dambeeya waa ka shar badan yahay anas xadiidkiisii bukhaari warinaya saasuu ahaa cabdullahi bni mascuud xadiidkaas wuxuu ku fasiray uu yidhi amaa inii laa aquulu lakum idin dhihi maayo ina caaman aqsabu min caam sanad ayaa sanad ka aaran badan idinma dhahaayo arrintu maahan roob badan di'itaankiis iyo barwaaqo iyo aaran ma aha walaakin dahaabu culamaa'ikum wa fuqahaa'ikum dadkiina fuqahada iyo culimadiina oo tegaya waay oo sanad walbaa sanadkii ka horreeyey waa ka culumo yaryahay maxaa yeelay dadkii hore cilmigii ay lahaayeen dadkan hadda jooga ma laha oo xagga yacni ama xifdi ha noqoto ama aqoon ha noqoto ma laha waxaadna ku dareemaysaa dadka maanta joogo ayaga oo ka imkaaniyaad badan dadkii hore oo waxaan qalab iyo nolol iyo raaxo aada u jeedid ay haystaan haddana nin qori kara male culimmadii hore waxay jamciyeen qof jamci kara male bal waxaa laga yaabaa hal caalim wax uu jamciyey ayaa laga yaabaa jaamicadahani boqol qof inuu ku qaato doctoora oo la yidhaha tura kitaabkan boqolkiina taxqiijiya idinka nacam had soo alifa maahan kitaabkii jamciyo keena ma aha isagii bal fiirfiiriya isagoo diyaarsan aaway marka ninkii berigii la qoraayana de waxaa lagu qoray shimbir baalkeed iyo qad la riiqay ayaa lagu qori jiray imkaaniyaadkan ma jirin hadday hayso lahaayeen maxay qori lahaayeen intaasay maalinkiiba ay qori lahaayeen marka sanad laakiin sanadba sanadka ka dambeeyo waa ka culumo yaryahay markaasuu ibnu mascuud wuxuu yidhi fa idaa dahaba alculamaa'u hadday culimadu tagaan istawa nnaasu dadku waa sin maayaan fa ida istawow hadday sinnaadaan maxaa dhacaya markaas laa ya'muruuna bimacruufin walaa yanhawna can munkarin macruufna ma faraayaan munkarna ma reebayaan leanna dad siman waxay iska maqlaayaan ma leh inta dadku cilmi ku kala sarreeyaane ay khayrku ku jiraa oo qofna cilmi looga dambeeyo midna uu cilmi uga dambeeyo qofkan kale ayaa dadku ay tala leeyihiin haddii kalena wax talaa ma yeelanayo macnaha marka sidaasaa ku jirto qaala xadaanaa moxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qala xadaanaa hamaamu can qataadata can yaziid bni cabdillaahi bni shikhiir waalcalaa'i bni ziyaadi wacuqbata wa rajuli aakhara can ciyaad bni ximaarin can الnabiyi sal ly slama qaal ina allaha alle awxaa ilaya waa ii waxyooday muxuu yidhi alla markaa anzaltu calayka waxaan kugu soo dejiyey korkaaga kitaaban kitaab laa yaqsiluhu lmaa biyuhu aynan dhaqaynin taqra'uhu waad akrinaysaa naa'iman wayaqdaanan adoo hurdo iyo adoo soo jeedaba marka biyo aynan dhaqaynin waa maxay kitaabka qur-aanka dadka laabahooda lagu xifdiyey e haddii marka dadka xifdigooda uu ku jiro fii suduuri rijaal hadday ku jiraan ma dhaqmayaa ma dhaqmaayo marka macnuhu saas xadiidkanna muslimaa warinaya dabcan qaala waqad amara cuhmaanu marka macnuhu ujeedkiisu waxay tahay kitaaban laa yaqsiluhu lmaa xifdiga qofka kitaabada iyo qoridda la qoraayo waxa dhan waa ficlu lcabdi qaala waqad amara cuhmaanu wuxuu amray zayda bna haabitin an yansakha inuu guuriyo almasaaxifa masaaxifta kutubta qur-aanka masaaxiftii inuu guuriyo oo xagee laga soo guurinayaa meelihii ay ku qur-aanku markii hore intaan musxaf lagu ururinin qur-aanka wuxuu ku qornaan jiray lafaha iyo maqaar iyo hadba meelahaasuu ku qornaan jiray musxaf kuma wada urursanayn markii musxafka lagu ururinayey ayaa yacni abuubakar iyo cumar ay u direen zayd zayd marka meelahaasuu ka soo guuriyey markaasu wuxuu ku qoray musxaf buu yeelay marka u sameeyey uma xaraq markaa kadib abubakar iyo cumar markay sidaa u jamciyeen waa abu cahdi abibakar marka sidaa loo jamciyey ayaa waqtigii cusmaan laba muslimiintii isla duulayaan oo shaam xaggeeda ku duulayaan ayaa qoladii ciraaq ka timid iyo kuwii xijaaz ka tegey ayaa waxay ku kulmeen shaam markay meeshaa ku kulmeen ninba marka qira'a u akhrinayay nin walba dabcan toddobadii xaraf ee qur-aanku kusoo degay ee luqaatulcarab ahayd ninba sidii uu nebiga uga maqlay buu u aqrin jiray dadkan u baray markay meesha isugu yimaadeen ayaa waxaa dhacday inay iskhilaafeen marka adiga wax saxa ma aqrinaysid maya adiga wax saxa ma aqrinaysid lays yidhaah xudayfa marka arrinta waa fiiriyey waa dhuuxay wuxuu fahmay ilaahay qur-aankan toddoba luqadood oo min luqaati alcarab wuxuu ugu soo dejiyey taysiir in dadka in loo fududeeyo berigii hore haddii ay marka keenayso tafaraaruq iyo dhibaato arrintaa inay halis tahay haddaan laga gaarin waa baxay cusmaan buu u tegay markaasuu yidhi adriki nnaasa dadka gaar qabla an yakhtalifuu intaynan iskhilaafin kama ikhtalafat alyahuudu waannasaaraa say yahuud iyo nasaare isku khilaafeen oo kale intaynan isku khilaafin dadka gaar cuhmaan markaa wuxuu amray masaaxiftii in lasoo aruuriyo luqadii quraysh keliya in la dhaafo inta kalena in la baabi'iyo oo la gubo markaas luqa luqatu quraysh kii ku qornaana in la daayo luqadaas keliyana qur-aanka lagu aqriyo oo dadkii marka halkaas luqo in layskugu keeno sababta waxayna ahayd awalba luqada luqaadkaas dadka in loo fududeeyaa la rabay gadaalahan dambe markii xa marxaladaa laga baxay tafaraaruq iyo ikhtilaafna laga cabsaday qur-aan kala duwan awalba ma ahayn ee keliya habka dhawaaqa iyo baa ku kala duwanaa markaasaa marka cuhmaan uu sidaa amray qadiyadaasuu ka warramaa marka ayb uma xaraqa cuhmaan wuu gubay saa'ir almasaaxifi masaaxifta intii soo hartay intii luqatu quraysh ku qorneed maha inta kale marka muxuu ka rabaa isaga bukhaari waxaan la gubayaa waa maxay waa warqadaha iyo waxaa la gubayaa eh, iyo iyo waxaa weeyaan qadda amaa yacni kalaamullaahi waa waa jiraa mar walba waxaan la gubayaa marka waa warqadii iyo qadii waayo amaa kalaamka alleh sidiisoo u taagan yahay ayb macnaha marka uu ka raba taas marka musxafka haddii lagu yidhaha maxaa ku qoran kalaamullaahi baa ku qoran warqadan iyo qadan iyona maxay tahay iyo waxaan laysku toltolee duntan iyo waxyaabahaas de waxaas waa min camal bni aadam bani aadamkaa sameeyey taas ninna ku shakin maayo warqadda iyo qadda iyo tolmada in bani aadam sameeyey qofna shaki ugama jirto laakiin waxa meeshaasi ku qoran kalaamka ku qoran hal huwa min ibni aadama am min allaahi tacaala ma ilaahay xaggiisuu ka yimid mase bani aadama iskale maxaad dhahaysaa alla xaggiisuu ka yimid marka waa inta labadaa aad loo kala saara ayib qala xadaثna abulyaman qala akhbarana shucayb can الzuhriyi qala akhbaranii anas can cuثmana naxwahu qala xadaثna mxamed bn الmuثanى qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy qala xadaثna shucbaة can abi isxaaqa can muscab bni sacdi qaala adraktu asxaaba الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm aan soo gaaray xiina shuqiqa cumaan xiina shaqaqa cuhmaanu lmasaaxifa cuhmaan markii uu masaaxiftii googooyey oo uu markaa gubaayey dabcan waxbaan ka boodeyna ayb xiina shaqaqa cuhmaanu lmasaaxifa ayb faacjaba ow qaala ama wuxuu yidhi lam yacib dalika minhum axadun lam yacib ma caabaynin dalika kaagaasi minhum xaal uu iyaga ka mid yahay asxaabta axadun qofna ma ceebaynin arrintaa kuma ceebaynin walaa yuqaalu cuhmaanna la dhihi maayo muxariqu lqur'aan yacnii cuhmaan in laga dhigo muxariqu lqur'aan mid qur-aankii gubay waaye ma la dhahayo meeshaan marka waxaa ku jira arrin daqiiqa arrinka daqiiqa waa maxay cuhmaan masaaxiftii buu gubay laakiin qur-aankii buu gubay ma la dhahayo limaada qur-aanku de waa shayga la akrinaayo maktuubka meeshaa ku yaalla waayo qur-aanka isaga maba gubi kara kalaamullahi soo maa waxa uu gubay marka waa warqadda iyo qaddaasi weeyaan waana masaaxifta leanna masaaxifta awalba yaa sameeyey dadkaa sameeyey soo maa masaaxiftan dad baa sameeyeen oo madbaca qorayso oo eh, warqado laysku ururiyey iyo ama madbacad ha qorto ama qof gacantiisa ha ku qoro waa min ficli bani aadam shay masnuuc bani aadam sameeye waay wuxuu isagu gubay marka ma la dhahayo cuhmaan muxariqu lqur'aan laakiin maxaa la yidhi xaraqa almasaaxifa baa la yidhi ee xaraqa alqur'aana lama dhihin qur-aankuu gubay maya qur-aanku waa kalaamullaahi min allaahi buuna ka yimi ayb ma la fahmaya marka qur iyo musxaf farqiga udhaxeeya musxafka qur-aankaa ku yaallo qur-aankuna waa kalaamkii alla waay subxaanahu watacaala ayb isagana marka wuxuu kusoo yidhi de qofku markuu musxaf qoro lacagaa lagu qaadanayay soo maha beecii musxafka in la iibiyo iyo waa bannaanayd muxuu iibinaya awel ficilkiisa waay waxuu gadaya shaqada uu qabtay iyo wuxuu isku tolay iyo waxaasuu gadaya cuhmaanna kaas uu sameeyey waayo qofkaas waxa uu gubay ama kalaamullaahi ama laabta qofka ha ku jiro ama ha ku jira yacnii si walbaa marka kalaamullaahi waa kalaamullaahi waana hayru makhluuqin sifa alla uu leeyahay qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala ahbaranii anasu can cuثmaana naxwahu qaala xadaanaa almakiy bnu ibraahim wahuwa abu sakan albalkiyu qala xadaanaa saciidu can qataadata can zuraarata bni awfa can sacdi bni hishaami qaala sa'altu caaishata radia allahu canha can khuluqi rasuuli llahi sal l slam nabiga dabeecaddiisaan su'aalay faqaalat waxay tihi kaana khuluquhu khuluqiisa iyo dabeecaddiisu wuxuu ahaa alqur'aana qur-aanku ahaa qur-aanku ahaa marka waa maxa qur-aanku ku camal falayay ilaa khuluqa nebiga waa ficil nebi waay sal ll ly slam waa ficilkii nebiga waay marka waxay ka wadaa nebigu wuxuu ku camal falayey ou ku dhaqmayey qur-aanka qaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanaa mucaawiyatu can sulaym bni caamirin can abi umamata albahiliyi qaala iqra'u lqur'aana qur-aanka akriya walaa taguranakum yaynan idinkadinin haadihi almasaaxifu almucallaqatu masaaxiftan meeshan la suray yaynan idin kadinin fa ina allaha alle laa yucadibu qalban alla ma cadaabaya qalbi wacal qur'aana qur'aanka weeleeyey oo xifdiyey marka wuxuu leeyay masaaxiftan ha isku hallayninine qur-aanka xifdiya ilaahay qalbi qur'aan xifdiyey ma cadaabayo wacal qalba xifdiyey fahmay kuna dhowrsadaa laga wada dabcan qala xadaثna ismaaciilu qala xadaثanii maliku can naafici can ibni cumara ana الnabiya sal ly slama nahaa nebigu wuxuu reebay an yusaafara an yusaafara bilqur'aani qur-aanka in lagula lala safro ilaa ardi اlcaduwi cadowga dhulkiisa in lala aado marka meeshaana muxuu ka rabaa musxafka waa hadda qur-aanka musxafkaa loo jeedaa oo ilaa yani shayga haddii shay lala safraayo ou yahayna waa makhluuq soo maha waxa lala safraayee la wato hadba meel la geyn karo waa makhluuq waay waxaas marka makhluuqaana waa maxay waa fi waa musxafkan warqadda iyo qaddan waay lidalika marka yaan lala safrin bilqur'aani bilmusxafi baa loo jeedaa saasaana maalig iyo keyrkiiba ay ku fasireen macnaha marka meeshaas ku jiraana waxa uu yahay ficilka iyo mafcuulka iyo wuxuu kala saarayaa kitaabada iyo maktuubka qiraa'ada iyo maqru'a waxyaabahaasu kala saaraya ayb oo maqsuudku marka waxaa weeyaan annahyu can isafari bilmusxafi marka mararka qaar musxafka in qur-aan lagu ilaaqi karaa dareemi ayb xataa laa yatacarada lahu lcaduwu bilihaana si cadowgu markaa dee uunan markaa u ihaanaysanin musxafkan lianna maadaama kalaamka alla uu ku yaallo ayb ku qoran yahay meeshaas ama isaga yacni qoraalkaas iyo waxaas meesha markaa yacni ku samaysan oo yacni warqadda iyo eh, qadda iyo waxyaabaha iyadu waa min sunci bani aadam bani aadamkaaba farsameeyoo sameeyey waxa ku qoran laakiin waa kalaam ullahi tacaala qaala abu cabdillaahi qaala xadaanaa axmed bnu khaalid can ibni isxaaqa can naaficin can ibni cumar ogow ha isku qaldin mas'aladan iyo midii aan lahayn eh, haddii hadda adiga lagu yidhaha musxafka maxaa ku yaallo maxaad dhehaysaa kalaamullahi ayaa ku yaallaa dhehaysaa musxafka musxafku isaga muxuu yahay waa min ficli bani aadam bani aadamkaa musxafkan sameeyey war mafhuum ah, soo maha ha ku qald ha ku qaldamayn marka markay shaaciradu iyagu leeyihiin eh, marka ay leeyihiin cibaara can kalaamillaahi waayo wax musxafka ku yaallo khilaafka ashaacirada iyo ahlu sunnada u dhexeeya wuxuu ku dhisan yahay waxa ku qoran musxafka ee gerbadkan iyo warqadan iskuma hayno gerbadka iyo warqadda qof caqli leh ilaahay xaggiisay ka timid oo sifo ilaahay waa warqaddan waa sifo alla qof dhahayo caqli le ma leh dabcan leanna in la gubayaad ujeedaaba sow maa sifo ilaahay maa la gubi karaa naam laakiin maxaa ku yaallo kutubta qur-aanka waxa ku yaallaa kalaamullaahi ma yihiin wixii ilaahay ku hadlay miyaa mase ma aha da iyagu markaa waxay leeyiin maya ilaahay hadalkiisa maba la maqlin mana soo bixin mana yaallo dhulka <coughs> lamana maqlo waa maxay kalaamka alla muxuu yahayna waa kalaam nafsi ah kalaam nafsi marka waxay tahay nafsadiisau ku dhex jiraa lama maqlo jibriilaan maqlin muusaan maqlin nebigaan maqlin cid maqlaysaa kalaamka alla maba la maqlaayay leeyihin lama maqlo marka meeshaan isku hayna hadhow marka iyagu waa laga yaabaa ma baababkan hadda aan maanta ku jirno inay yacni yidhaahdaan waaba tanba annaga caqiidadeenna ee say ku tahay caqiidada waxaa la isku hayaa musxafka maxaa ku yaallaan isku haynaaya warqad iyo qad miyaan isku haynaa walidalika marka la leeyahay eh, maa beyn caaisha markay leedahay maa bayna dafatay lmusxafi labada da labada gerbad ee musxafka dhexdiisa waxa ku sugan kalaamullaahi waaye hadalkii ilaahay ku hadlayaa meesha isku qoran iyagu waxay leeyihin hadal ilaahay kuma qorno meeshaani waa laga soo cabiray jibriil warkiisa waaye ama rasuulka tacbiirka iska leh ilaahay ma leh marka hadda waxay leeyihiin mu'miniintuna intooda ka ahlu sunnuhuna waxay leeyihin maya ee waa kalaamullaahi alla ku hadlay ee jibriil maqlay ee nebi maxamed loo keenay <clears throat> qaala abuu cabdillaahi wa taabacahu ayb xadiidkan kii anahaa rasuulu lahi sal l slam an yusaafira bilmusxafi an yusaafara bilmusxafi ilaa ardi اlcaduwi qaala abu cabdillaahi wataabacahu moxamed bnu bishri can cubayd illahi can naaficin can ibni cumara can اnabiy sal l slam wahal yusaafaru ilaa bikhalqin ayuu yihi marka bukhaari oo ma lala safraa ilaa wax makhluuq unbaa lala safraa la wataayo sifada alle ile makhluuq iyadu ma ahan marka gerbadkan iyo waraaqahan aada waddeen musxafkani isaga waa min sunci eh, albashar bani aadam baa sameeyey laakiin waxa meeshaa ku qoran kalaamka ku qoran waa kalaamullahi wa qaala bnu mascuudin in walidalika inuu kalaamullahi yahay waxaa ku tusaya waxa ku qoran adigu warqad iyo qalin qaado tacbiir min cindika iska qorqor sheeko iyo qiso iyo haddaad ka sheekayso warkaaga aad meeshaa ku dhigto hadduu qof warqaddaa inta kuuskuuso uu qashinka ku daro ama uu warqadaas uu ku kaadsho ma iimaankiisa ma saameynaya gaal muu noqonayaa maya leanna adi warkaaga waay waxaad meeshan ku qortay laakiin haddaad warqad ku qorto aayad qur-aan intaad ku qorto korka uga kaadiso muxuu noqonaa qofkaasi marka waa ku gaalooba limaada muxuu ugu gaaloobaa tanna uu ugu gaaloobi waayo leanna inta kalaamullaahi aa ku qoran kalaamka ilaahay ayaa warqaddan lagu qoray taasina laguma qorin marka haddii musxafku kalaamullaahi uusan ku oolin muxuu xurmadaas ku helay marka oon loo tuuri karin qashin ninka ku tuuraa oo u gaaloobayaana waa ka taasaa marka waxay tahay marka wax faarin iyadana wa qaala bnu mascuud inii samictu qura'a quraa'dii baan maqlay fawajadtuhum waxaan arkay mutaqaaribiina inay isku dhadhow yihiin faqra'uu kamaa cullimtum sidii la idiin baray wax la idiin baray u aqriyay qur-aanka ayb wa qaala ibnu cabaas ayu lqiraa'atayni tacuduuna awal qiraa'adee baad ku tirinaysaan midda ugu horeyso qiraa'aadka fiiri marka qiraa'aad baa la kala fadila leanna qiraa'adu waxaa weeyaan qofkan haddeeda ficilkiisii weeyaan qiraa'ada shayga uu aqrinayaa wuxuu yahay kalaamu rabbi qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa abu mucaawiyata can اlacmash can abi dabyaan can ibni cabaasin qaala ayu lqiraa'atayni tacuduuna awal qulnaa qiraa'ata cabdillaahi qaala laa ina rasuula اllahi sal l slama kana yucradu calayhi اlqur'an ayaa loo bandhigayay fi kuli ramadaana maratan mar ila alcaama aladii qubida fiihi caam sanadii la oofsaday maahane fainahu curida calayhi lqur'aanu fainahu curida calayhi اlqur'aana qur'aankii baa isaga loo bandhigay ama curida calayhi اlqur'aanu maratayni laba jeer baa loo bandhigay faxadarahu cabdullaahi waa xaadiray waa joogay fashahida wuxuu goobjoog ka noqday maa nusika minhu wixii laga nasakhay iyo wamaa budila zaydna waa joogay basaa uga sii dambeeyaa la dhahaa riwaayaadkan marka cabdullahi bn mascuudna inuu joogo waa la sheegaa qala wrawaahu zaa'dة wayaclى can اlأcmash qala xadaثna cثman wahuwa bnu abi shaybata qala xadaثna jariir huwa bnu cabdilxamiid can xuseyn bni cabdiraxmaan can murata qaala ataytu manzila bni mascuud ayaan imid atlubuhu anoo raadinayo faqiila lii waxaa laygu yidhi huwa cinda abi muusa buu jiraa faataytu abaa muusa baan u imid faidaa huwa waxudayfatu isaga iyo xudayfa isla joogaan wahuwa yaquulu lixudayfata xudayfana uu ku dhahaya abuu muusa markaa inaka adiga saaxibu lxadiidi baa tahay qaala wuxuu yidhi ajal ha karihtu waxaan nacay an yuqaala in la yidhaha qiraa'ata fulaan qiraa'atu fulaan wa qiraa'atu fulaan yani aduu xadiid unbaad nebiga ka warisaa qur-aankii aawa markaasu wuxuu lean waxaan kahday in la yidhaha qiraa'adii hebel aniga in qiraa'o laygu magacaabo ayaan kahanayaa buu leeyahay n qiraa'atu fulan iyo qiraa'atu fulan in la dhaho ayb marka bacdi riwaayaat wuxuu ku daray fayakhtalifuuna kama ikhtalafa ahlulkitaab waxaan nacayaa marka ahlukitaabku say isku khilaafeen inay isku khilaafaan iyaga marka fabayana wuxuu caddeeyey ana qiraa'ata alqaari'i qaariga qiraa'adiisa siwa alqur'aani quraanka waa ka duwan tahay siwa lqur'aani wuxuu ka wadaa hayru lqur'aan qiraa'at lqaari'i hayru lqur'aani lana qiraa'ada waa ficilkiisii qur-aankuna waa kalaamu rabbi oo sifa ilaahay leeyahay walidalika qur waa ku dhaaro karaa qofka qaala abu cabdillaahi wa mima yubayinu dalika waxaa caddaynaya arrintaa waxaa ka mid ah ma xadaanii bihi yuusuf bnu muxamed qaala xadaanii yaxya bnu sulaym can ibni khufaym can cubayd illaahi bni ciyaad alqaari qaala jaa cabdullaahi bnu shadaad ayaa yimid fadakla calaa caaishata buu u galay wanaxnu cindaha annagana aan iyada agteeda joogno qaala lamaa balaqa caliyan cali marka uu soo gaaray maa maa cayabuu calayhi waxay ku ceebeeyeen wafaaraquuhu ay ku faaruqeen khawaarijta cali wixii ay cali ku khawaarijtu waxay cali ku faaruqeen oo ay ku ceebeeyeen markii cali la soo gaarsiiyey amara waa amray fa adana mu'adinun lahu mid u iclaamiyo oo dhawaaqo ayaa u dhawaaqay alaa yadkhulu calaa amiiri lmu'miniin alaa yadkhula alaa ami anlaa yadkhula inuunan usoo gelin calaa amiiri lmu'miniina amiiru lmu'miniinka ilaa rajulun nin maahane qad xamala alqur'aan qur-aanka soo xambaaro xifdiyey yacnii qof aan qaari ahayn iyounan iisoo gelin buu yidhi khawaarijtuna de quraa ay ahaayeen falama imtala'at iddaaru daartii markay buuxsantay min quraa'i annaas dadkii quraa'doodii ay ka buuxsantay wa jaa'a bimusxafin musxaf ayuu la yimid cali imaamin musxaf imaam aho cadiimin weyn musxafka imaam waa lagu tilmaamaa ayb alimaam bimacna alkitaab waa la dhihi karaa musxaf weyn ayuu soo qaatay marka cali fawadaca fawadacahu caliyun bayna yadayhi cali hortiisao dhigtay fadafiqa wuxuu gudagalay yasukuhu biyadihi gacantiisa inuu ku dharbaaxayo yaquulu uu dhahayo ayuha lmusxaf musxafow xadith innaas dadka u waran dadka u sheeg waxa kugu yaallo fanaadaahu nnaasu dadkii waa u dhawaaqeen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa amiira almu'miniin maadaa tas'alu canhu maxaad ka su-aalaysaa inamaa huwa midaadun fii waraqin waa qad warqad ku taallo masaa dhawaaqaye maxaa ka su-aalaysaa wanaxnu natakallamu annagaa ku hadlayno bimaa ra'aynaa fiihi waxaan ku aragnay yani qur-aankii waxaan ku aragnay annagaa ka warramayno famaadaa turiidu maxaa rabtaa faqaala wuxuu yidhi asxaabukum aladiina kharajuu asxaabtiinii baxday oo naga tageen baynii wa baynakum aniga idinka dhexdeenna kitaabullaahi ayaa ah caza wajala yaquulu llahu caza wajala allah wuxuu dhahayaa fii kitaabihi fi imra'atin warajulin nin iyo naag sha'nigooda ayuu allah wuxuu ka yidhi wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa nin iyo naag haddii looga cabsado shiqaaq iyo khilaaf dhexdooda ka taagan ee xakam iyo garsoore u sameeya naagta nin ka socdo iyo nin ka socdo ninka xaggiisa marka cali maxaa lagu haystay isaga khawaarijta maxay ku haysteen sideed u aqbashay ood bani aadam garsoore uga dhigatay dagaalka markii la joojiyey baa waxaa lagu heshiiyey rag ayaa la yidhi ayaa garta loo bixiyey oo xakam laga dhigtay inay gar dhexdhexaadin ay sameeyaan oo garsoor noqdaan iyagiina markaa dee qur-aankii ma fahamsana waa iska akrinayaan un khawaarijtu markaasay waxay yidhahdeen in ilxukmu ilaa lilah ilaahay wuxuu leeyahay xukunka allah un iska leh xukunka allah leh bani aadam marka xaakim lagama dhigan karo isagana marka wuxuu rabaa inuu tuso qur-aanku musxafka isaga inta istaaga dad inuunan kala saaraynine waxa ku shaqaynaya musxafku waa qof ayb markaasuu wuxuu yidhi bal ummatu muxamadin sala allahu calayhi wasalama moxamed ummaddiisa acdamu ka weynin badan xaqan xagga xaqa wa xurmatan iyo xagga xurmada min imra'atin wa rajulin nin iyo naag isdagaalay ummadan dhan ayaa ka xurmo badan markaa wuxuu leey aniga dhiiggii muslimiinta in la joojiyo oo xal laga galo ayaan rabaa saasaan garsoore u samaystay aayaddaanina nin iyo naag garsoore inay samaysan karaanay sheegtay marka haddii nin iyo naag garsoore loo ogolaaday inay samaystaan arrinkooda qof ka gareeyo ee ummaddan dhiiggooda miyaan la ogolaanaynin inay dad garsoore looga dhigto oo kitaabka ilaahay markaas ku fiiriyaan ayb macnihiisu marka saas waay wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey qaalat sadaqa ayay tidhi yakdibuuna calayhi waa ku been abuuranayaan wayasiiduuna calayhi alxadiid warkana marka waa ku ziyaadinayaan intuu sheegay maahe qolooyinkan marka kuwan khawaarijta iyo shiicadu waa ugu darayaan ayb meeshaas marka wuxuu ka rabaa musxafkii inamaa huwa midaadun huwa midaadun fii waraqin sunci bani aadam markaas musxafka marka de bani aadam baa sameeyey oo ficil bani aadam weeyaan ama mafcuulka meeshaa waxaa shaygaa la qoray waxaa yacni la qoray ama la akrinaayo haddhow musxafka laga akrinayo maktuubka shayga la dhigay kalaam ullahi qala xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abi wahuwa xafs bnu khiyaas ah, qala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa shaqiiqu qaala ra'aa cabdullaahi musxafan ayuu arkay musxaf musayanan bidahabi dahab lagu qurxiyey faqaala wuxuu yihi ina axsana maa zuyina bihi lmusxafu musxafka waxaa lagu qurxiya kan ugu wanaagsan fi lxaqi xaqa dhexdiisa la tilaawatuhu aqrintiisa wax musxaf lagu lagu qurxiyo aqrintiisa wa in la aqriyo dahab iyo ku qurxintiisa iyo ma aha marka musxafkan waa la qurxiyey qurxintaa bani aadam ficilkiisa oo maaha qala xadaثna bnu salaam huwa bnu salaam moxamed bnu salaam albikandiyu qala xadaثna abu mucaawiya can اlacmash can shaqiiqin qaala qaala cabdullahi ina axsana maa zuyina bihi lmusxafu latilaawatuhu fi lxaqi lagu akriyo qala xadaثna cabdullahi bnu salix qala xadaثna mucaawiyatu bnu salix can ibni jubayri qaala qadima calayna abu jumcata alansaariy ayaa noo soo galay qaala wuxuu yidhi kunaa maca rasuuli llahi sal ly slam nabigaan la jirnay wamacnaa mucaad bnu jabal ayaa nala jiray caashira casharatin toban mid tobaneeya xaalaan ahay faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah hal min axadin qof ma jiraa acdamu mina naga naga acdamu acdama labada waa layska dhihi karaa inta axadka laga sifeeya acdama waa la dhihi karaa xagga lafdiga xagga macnaha acdamu haddii la yidhahdaan xagga macnaha lianna axadintan waa nakira mintaas yani istifhaam dhacday mina ay ka hormartay mintaas noocaas marka waa zaaido ido wahan nafyi iyo shibhu nafyi minta markay gasho waa zaa-ido wahan marka hal min axadin acdamu acdama labadaba mina annaga naga badan ajran xag ajarka aamanaa bika waan ku rumaynay watabacnaaka waa ku raacnay qaala wamaa yamnacukum min dalika maxaa idin diidaya warasuulu llahi sal ly slam nebiguna bayna adhurikum iyadoo rasuulka uu dhexdiina yahay yaأtiikum bilwaxyi buu idinla imaanayaa min asamaa'i samada xaggeeda bal qowmun ya'tuuna min bacdikum waxaa idinka yani ajar badan qolo ya'tuuna min bacdikum gadaashiina imaanayaan ya'tiihim kitaabun kitaab ayaa u imaanayo bayna lowxayni laba lowxadood dhexdooda ah fa yuminuuna bihi waa rumaynayaan wayacmaluuna bimaa fiihi waxay ku camalfalayaan waxa ku sugan ulaa'ika acdamu minkum ajran kuwaasaa idinka ajar badan idinka ulaa'ika acdamu minkum ajran yanii berigaas ma jirin musxafka nebigu sidaan dhahaayo marka haddii berigaas uunan jirin gadaal ka yimid bani aadamka wuxuu sameeyey waay so mahnaa laakiin qur-aanku berigaas ma jirin ma la dhihi karaa maya waa jiray berigaas siyaalo badan buu masaladan marka imaamu lbukhaari uu u daaweeyey waxayna ku tusay marka hada yadullu calaa imaamatihi wa tabaxurihi fi lculuum ayay ku tusaysaaajar badidaanina ka dhalan mayso inay ka fadli badan yihiin dadka dambe asxaabta lianna nebigu hadda wuxuu ka hadla hal xayfiyo ka hadla xayfiyadan waayo waxa kuwaan la yidhi saas waayo laakiin ka dhalan mayso bijamiici alxayfiyaat ama ictibaar kasto inay uga qeyr badan yihin waxyaabo kale saxaabadu iyaguna sabqi ku mutaysteen iyaga ayaana ka fadli badan cid kasta oo gadaashooda timid hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed